bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin alfasl الthalith xukmu itiصaali اlafcaali bالdamaa'ir waxaan hadda ka soo baxnay afcaashii mujaradkeedii iyo masiidkeedii iyo mulxaqi oo mulxaqaadkii oo bmacnaha ficilka rubaaciga la haleeshiinay binisbati lihadihi alafcaal laamiyat lafcaal baa asal u ahayd iyo shuruuxdeeda hal cilo bay leedahay oo waxa weyaan gaar ahaan mulxaqaadka waataan soo sharaxnay waxayna keentay khalal badan baa ku jira liannahu ibnu malik markuu afcaashi masiidka ahayd markuu uu ka hadlayay kulligeed maca wixii mulxaq ahay iyo wixii masiidka ahay kulli waxa weeyaan waa isku dhex daray marka wax qiyaas ah iyo wax ziyaado ah oo qiyaasi ah iyo wax ilxaaq loo ziyaaday intabuu isku dhex yeecay shuruuxdana sidaasay ku raaceen marka annaga waxaan xaawilnay inaan kala bixbixinno oo macnaha wixii afcaashi qiyaas u ah wixii ziyaadadeeda qiyaas ah wixii ilxaaq ah sidaas inaan u kala shaandhayno wamaca dalika meelaha qaarkeed waxay u baahan yihiin icaadat الnadar likahrati اlafcaal wa takarurihaa marka in sha allahu tacaala wixii khalal ku yimaado waxaa weyaan kitaabka markii ansixi doono waan kala saari doonaa ilahay idinkiisa marka sida loo sharxay iyo hadhow kitaabka markii icaadat nadar lagu sameeya meelaha qaarkeed khilaaf inuu ku yimaado dhici karto markaan u gudubno xukmu itisaali اafcaali bdamaa'iri damaa'irtaas damiir mustatir ha noqdo damiir rafci mutaxarig ha noqdo damaa'ir baariza oo jamaaci alif lithnain yaa lmuanath almukhaadaba ha noqdo ayagaasaa loo jeedaa damaa'irta waa caam sababta loo keenay in damaa'irta halka looga hadlana waxay tahay afcaasha hadday damaa'irtaas ay la xiriirsato qaarkoodna isbedelaa ku yimaado qaarna sidooday caadi ku baaqi noqdaan marka in axkaamtoodii la ogaado iyo ficilka tagayuraadka ku dhacay qaarkood waxay gaarsiinayaan ficilkii in wax laga xadfo ama ceyntiisa hala xadfo hadduu muctal yahay ama laamtii laga xadfo ama laamtii waxa laga bedelo aliftii ya ah loo bedelo axkaam badanoo u baahan in aada loogaga fiirsado yay leedahay E, gaar ahaan markii sarfiyiinta ay ka hadlayaan waxay xoogga la saaraa wax isbedelka weyn uu ku imaan karo oo waa maxay markuu ficilkii ajwaf yahay oo muctalacayn uu yahay ama waaw ha ku jirnaado ama ya ha ku jirnaado ama muctalilaam inuu markuu yahay labadaasaa xoogga ay saaraan liannahu tagayur la taaban karaa ku yimaado inta kale waa laga aamusaa sababtana waxaa weeyaan carabkaaba diida sidaas ayada ay tahay waxaan ahayn in loogu dhawaaqo ama mudacaf ha noqoto oo ficilka shidan ha noqdo ama ha noqdo ficil saxiixa isbeduleyn kuma yimaado marka aan fiirinay waxaan aniga go-aansaday in aan axkaamteedii oo dhan wixii sahlan iyo wixii kaleba ina si tartiib ah aan ugu wada hadlo liannahu waxa weeyaan midka saxda inaad fahamtid waxay kuu sahlaysaa midka kale inaad fahamtid oo sacabka wa waa mid weeyaan mida kale sheekh maxamed cabdilxamiid eh, eh, muxyidiin yaa wuxuu sameeyey fi kitaabihi duruus tasriif yuu ficilkan aaduu ugu fogaaday tafaasiil badan buu geliyey maadaama uu kamid ahay axad lmaraajic fi baabi alafcaal mudakiradan uu maraajicdeeda kamid ahaa yaan ku raacay asigaas marka sibaan u talkhiisiyey oon u tartiibiyey marka maadadan oo dhan mucdamkeeda kitaabkaasaa laga soo qaatay maadadan mucdamkeeda ayadaa laga soo qaatay fi xiin ibnu malik fi laamiyati iyo shuruuxda manaahil arijaal iyo ay ku jiraan waxyaar oo hal safxa laba safxa aan dhamayn iyo kaga hadleen ma aha macnahoodii inaysan arintan ilqayeen ma aha laakiin waxa weyaan waa waadix tawdiix ilwaadix waa looma arkay bay yidhahdeen laakiin maca daalika wax badana loogaga baahan yahay ayib markaasaa niriye xukmu itisaali alafcaali afcaashii la xariirkeedii bidamaa'ir ay la xadiirirtato xukumka ay keeni karto iyo fasalkan aan u khaas marka in uh, laba tanbiihan horta ka hormarna waxaan ihi in alficla gayra thulaathiy ficilka aan thulaathiga ahayn muطlaqan muطlaqan waxaan ula jeednaa saxiixan kaana ou muctalan mid saxiixa noqda ama muctal masiidan fiihi ha noqda ow mujaradan ficilka oo thulaathi aan ahayn rubaacigii khumaasigii sudaasigiyaa soo galay wakada thulaathiyu ficilka thulaathiga idaa kaana صaxiixa alcayni cayntiisa hadday fiyowdahay oo caynto xarafka labaad ah lagala jeeday haddaysan waaw iyo alif iyo kaga jirin laa yatagayaru wasnuhu wasankiisa isma bedelo xarakada waa isbedeli kartaa laakiin wasankii isma bedelo bisababi itisaalihi ficilkaas la xariirka sababteeda bidamaa'ir ou la xiriirsado waxa weeyaan ka darabtu wa dacawtu wa karumtu wa farixtu wa nasartu intaas waa ficilkii thulaathiga anwaaciisi darabtu iyo dacawtu waa ficil oo kan hore waa facalo oo saxiixa midkan dambana waa facalo oo muctalaami oo caynteeda ay fiyowdaha anagana waxaan ihi saxiix alcayni karumtu waa facula oo saxiixa farixtu waa facila oo saxiixa nasartu waa saxiix lew ayib wadaxrajtu waاnطalaqtu waاstakhrajtuna waa rubaaci iyo khumaasi i sudaasi waa marka ficilkan hadda fiiri daxraja markuu keligiis ahay iyo markii daxrajtu aa tiro damiirkaas la xariisay wasan ahaan waxba iskuma bedelin aakhirkiisaa la reebay waan ka hadli doonaa intalaqa intii xuruuftii oo dhan waa u dhamaystiran tahay wasan markii layirah xuruufta wax lagama goynin waay laakiin shaqalka isbedela wa inamaa sukina nira markaas waa la reebay aakhiru lficli ficilka aakhirkiisa hadda fiiri ficilka daraba uu ahay aakhirkii badi waa baadii kor oo ficil maadi mubni cala alfatxi ahayd markii taa uu damiir la xiriirsatay oo faacilka darab baa layihi ficilkii aakhirkiisa waa la reebay kuwa ka dambeena waa lamid ficilka aakhirkiisa oo dhan waa reeban yahay asoo ay ahayd ficil maadi oo in aakhirkiisa kor dhignaada u ahaa ficil maadi mubnin cala alfatxi aslan saas wa laakiin min ajli itisaalihi bidamiir almutaxarik oo marfuuca yaa waxaa weyaan aakhirka loo reebay wa inamaa sukira aakhiru اficli muطlaqa cinda اlitisaali bilmadkuuri bidamiiri اlmadkuuri maxaa loo yeelay dafcan iyadoo laga fogaanayo ama dafcan iyadoo la reebayo likaraahati tawaali arbaci mutaxarikaatin afar xaraf oo isla xiriirto oo isla xarakaysan naceybna nacaya awgeed in la reebo yaa ficilka aakhirkiisa loo reebay fiiri hadda daraba ay ahayd haddii daraba la yidhaahda sideeda ha lagu dhaafo asoo ficilkioo saddex xaraf ah oo saddexdii ay kordhigan yihiin daraba daad oo kordhigan raba kordhigan taadina way godan tahay idana waa mutaxarig wa liannahu xaraka waxaa la yidhaahdaa alfatxu waalkasru wadamu xaraka la yidhahda sukuunan xaraka la dhihin marka sidiis haddii loo dhaafi lahay darabatu ou noqon lahay badi haddii la kordhigi lahay marka waxay noqon lahayd afar xaraf oo wada xariirto oo kulligeedna xarakaysiinu sukuun ku jirin marka waxay noqotay markaas likaraahati tawaali arbaci mutaxarikaatin fii maa huwa kalkalimati alwaaxida wax hal kalima u eg wax hal kalima u eg oo afar xarako oon sukuunku dhex jirin yaa imaan lahayd fii ma huwa kalkelima waxaa loo yiri hadda darabtu markeed kor ka fiirisa hal kelima umalaysaa hal kelimana ma aha daahirkay hal kelima kaga eg tahay wa ilaa daraba oo ficila iyo taadoo faacil ka joogto isim ah laba kelima weeyaan wاlficlu musnad ilى اfaacili waa jumla mutakaamila darabtu laakin min xayثu الnadar ilىa daahiriha waxay u egtahay hal kelimo marka waxal laba kelima baa iska ahaadaane laakiin wax marka la fiiriyo laba kelima u eg hal kelima u eg oo haddana uusan sankuun ku dhex jirin oo kulligeed wada xarakaysan tahay darada ka imaan karta iyadoo la nacayo awgeed yaa ficilka aakhirkiisa loo reebay oo waxaa la yidhi markaa darabtu istakhrajtu marka ficil maadi mabniin cala asukuun liitisaalihi bidamiir rafci lmutaxariki wataau faacil ama wataau damiir mutasil mabnin cala dam fi macal rafci faacil baad leedahay taas icraabtiyan kusoo ogaan marka ficilkan oo maadiga ah aakhirkiisa waa la reebayaa in itasala bihi axadu damaa'ir rafci lmutaxarika sababta loo reebayne cila oo kale sarfi ma aha waxa weya cila faniya awo iyo wa tardan ayadoo lagu socodsiinayo lilbaabi calaa watiiratin waaxida baabka in hal meel lagu socodsiiyo fii maa lam yakun fiihi wuxuusan ku dhex jirin attawaali lmadkuur xariirkii aan soo sheegnay afcaashan ayada ah qaar waxaan waaba fahamnay oo afar xarako isku xigta inay sukuun u dhexaynin ayadoo la nacaya aakhirka ficilka loo reebay ficil waxaa iska jiro afar xarako isku xigta aan lahayn kaistakhrajtu oo kale hadda fiiri istakhraja haddaad tirahdid istakhraja hadaa tirahdid xarakooyinkii oo isku wada xigta kuma jiro liannahu siintana way reeban tahay khadana way reeban tahay marka haddii jiimkan la kordhigo istakhrajatu la yiraahdo karaahi tawaali amthaal ma imaan karto liannahu khadaas waa reeban tahay asoo ficil maadia oo damiirkiin ou la xiriirsaday afar xarako isku xigtu meelay ka jirta ma leh marka ficilkan aakhirkiisa in la reebo ma ahayn laakiin waxaa loo reebay inuu isku baab noqdaano maadaama ficilkii thulaathiga ahay aan aakhirkiisa reebnay yaa kii khumaasiga ahay inalaqtu iyo inalaqtu waaba iyada mutaxarikaadkaay soo galaysaa istakhrajtu aan aan ayadaas aan haleeshiinay laysa licilati dafci tawaalidka arbaca mutaxarikaatin ciladeeda la reebaya ma ah laakiin inuu baabkii kala duunaado oo ficil maadi midna aakhirkiisana uu reeban yahay midna aakhirkiisana uu kordhigan yahay kale tafriiqaas ayadoo la nacaya layihi halka baabka dhan oo ficil maadi oo dhan ida tasala bihi damiiru rafci mutaxarik aakhirkiisa aan reebno asalkiina waxaa u ahayd dafcu tawaali arbaci mutaxarikaatina asal u ah qaarkeen laga helayna ayagaa lagu ximbaaray saas weeyaan thaaniya laabuda min macrifati nawciyati اlficli haddaan ka hadlayna itisaali afcaali bidamaa'ir waxaan loogaga maarmaynin ficilka noociisa inan garano hal huwa saxiix miyaa ficilka aw muctalun mid jiran weeyaan aw mudacafun mid shidan miyaa aw mahmuusun mid hamse ku jirta miyaa inaan horta kala ogaano oo maxaan u kala ogaanaynaa lianna kula qismin qismi kasta yakhtalifu can ilaakhari midka kale waa ka duwan yahay biitisaalihi buu ugu dunaana bisababi itisaalihi bidamaa'ir u la xariirsado falihaada fa inana nucarifu waan tacriifinaynaa kula qismin minhaa qismi kastoo kuwaa kamide huma nadkuru xukmahu baan sheegi doonaa maca damaa'iri markuu damaa'irta la xariir ida tasalad bihi hadday la xariirsato marka ficilka horta saxiix maxaa lagala jeedaa muctal maxaa la yihahda mudacaf maxaa la yihahda markii aan sheegno kadib baanu hadan mid kasta xukumkiisa sheegayna marka sidaa awgeed aan leenahay yanqasimu lficlu ilaa saxiixin wa muctalin ficilka wuxuu u qeybsamaa saxiix i muctal annowc اlawal xukmu itisaali اlficli asaxiix bidamaa'iri muctal kadib aan u dhignay saxiixan ka bilaabeynaa ficilka hadduu saxiix yahay waxa weeyaan hadduu damiir la xiriirsada maxaa isbedel ku imaanay fa saxiixu waxaan idhaahdaa marka tacriifkii waa kana maa khalad xuruufuhu xuruuftiisa waxay ka marnaatay weeyaan al usuulu usuusha eed min axrufi alcilati cilada xuruufteeda ay ka marnaatay athalaathati ficil saxiix waxaa la yihahdaa wixii xuruf cila oo saddexda ayna ku jirin wa hiya walwaa walyaa saddexdan xaraf ficilkayna ku jirin ficil saxiixa la yidhaahdaa hadda daraba fiiri daad ra ba alif kuma jirto waaw kuma jirto ya kuma jirta waxaan leenahay saxiix waa samica waaw kuma jirto ya kuma jirta alif kuma jirto saxiix waan leenahay marka haddii laakiin dacaa aad tidhaahdid alifaa ku jirto haddii aad tiraahdid yaquumu hadaa tira waa ku jirto yarmi hadaa tira yaa ku jirto ficilkaas muctalaan dhihi doonaa wahwa ay saxiix halaathatu aqsaamin saalimun wa mahmuuzun wa mudacafun ficilkii saxiixa ahay yaa saddex usii qeybsamo muctalka dhinacaan iska dhignay saxiixi baan u nimid saxiixi baa saddex loo qeybinay wuxuu u qeybsamaa saalim wa mahmuuz mudacaf fasaalimu maa salimat xuruufuhu xuruuftiisa midka ka nabad gashaa la yihahda alasliyatu ee asalka ahayd min alhamsi ay ka nabad gasho waatadciifi iyo in la laablaabo iyo wa xuruuf alcila ay ka nabad gasho naxw daraba wanasara wa fahima wa xasiba wa karuma wa sharufa wa dakhraja wastakhraja waxaad rabta kusii dar maa salimat xuruufuhu alasliya min alhamsi haddii ficilka hamse ay ku jirto saxiix waayahay laakiin saalim ma ah liannahu hamsada xuruufu cilla ka mid ma ah farqiga hamsada iyo alifka u dhaxayso alifka hadduu xarakaysan yahay oo alifta ay hamso kor saaran tahay waxaa la leeyahay hamso waay sa'ala waa mahmuus haddii saala la yidhaahdana waa muctal markay iska kaa darsamin alif iyo hamzay iska kaa darsamin alif waxaa weeyaan midka reeban oon xarake aqbalaynin hamzena way xarakaysan tahay oo aliftii nabraa ku taallo way kor dhigan tahay way hoos dhigan tahay waa sidaas marxaba marka saalimkii hadda daraba fiiri muctalna ma aha mahmuuz ma aha oo hamze kuma jirto shid kuma jiro xuruuf cilnam kuma jirto marka saalim baa la yidhahda daraba wa nasra asoo facala a waay wa fahima wa xasiba asoo facila a waay wa karuma wa sharufa asigoo facula a haddee wadaxraja waاnطalaqa waاstakhraja haddaad ku dartid in lagu darana way fiican tahay waa ayagoo khumaasi iyo rubaaci iyo sudaasi kala ah inaan ku darnaa fiican waاnطalaqa iyo waاstakhraja kulligood waxaa weeyaan waa afcaal saxiixa marka intaas markaan iriyay ficilkii saxiixa ahay haddii damiir ou la xariirsada xukumkiisa xukmuhu annahu laa yuxdafu lagama xadfo minhu min alficli الsaalimi hadda ficilkii saalimkan ka hadlayna mahmuus ka hadli mayno mudacaf ka hadli mayno muctalna ka hadli mayno haddii uu ficilkii saxiix yahay uu saxiixiisana saalimka sii noqdo laa yuxdafu minhu shayun lagama xadfo cinda itisaali damaa'iri bihi damaa'irkii markii la xariirsato laakin ida itasala bihi damiiru rafcin mutaxarik damiir rafci oo mutaxarik ah hadduu la xiriirsado wahwa thamaaniyatun sideed weeyaane naxwu katabtu wa katabnaa wa akhawaatuhumaa damiiru rafci oo mutaxarig ah waxa weeyaan naxwadii baa in badan ugu soo martay waa laba mutakalima ah darabtu idarabna shan mukhaadaba darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna iyo nuunu niswa oo darabnaa sideedaasa waxaa laysku yiraahdaa damaa'irta noocaas leh oo sideeda ah damiir rafci la yiraahdaa rafci waxaa loo leeyahay liannahu rafc waa fii mawdici rafci faacil waay mutaxarigna waxaa loo yiraahdaa waa kaas darabtu adaa tira tadi way xarakaysan tahay darabta adaa tira way kordhigan tahay darabti adaa tira way hoos dhigan tahay mutaxarig saasaa loo yiri oo waxaa laga bixinayaa taa-u saakina oo kale oo qaamad iyo qacadad tadaas way reeban tahay soo geli mayso marka ficilkii maadi haddii uu la xariirsado axadu damaa'ir rafci mutaxarika waxa weeyaan ficilka xaraf laga gooy maayo laakiin aakhirkiisa la reeba fa inahu yajibu fi hadihi alxaala damaa'ir rafci hadday la xariirsadaan taskiinu aakhirihi aakhirkiisa in la reebo maxaa loo reebaa kala ahaata tawaali arbaci mutaxarikaatin ama arbaci xarakaatin xataa waa dhihi kartaa afar xaraf oo wada xarakaysan iyadoo la nacayo awgeed yaa ficilka aakhirkiisa loo reebaa damiirkia kadib imaanaya darabtu alaleeyahay marka darab markii layidhah ficil maadi oy ahayd mabniin cala alfatxi inuu ahaado yaa mabniin cala sukuun liitisaali bidamiir rafci mutaxarik wa damiir mutasil mabniin cala dami fi maxali rafcin faacil darabtu adigaa ay ku tarjumaysaa mutakalim marka damaa'ir rafci mutaxarik waxay la xariirsadaan ficilka maadi kelia hadhow hadday mudaaric la xariirsadaan maxay noqonay hadday amar la xariirsadaan ha dhihin damaa'ir rafci mutaxarika waxay khaas ku tahay ficilka maadi markii laga reebo nuunu niswa oo noo imaan doono oo mudaarica iyo maadiba geli karo iyo iyo iyo iyo amarkaba geli karo marka kaas unbaa ka soo haray inta kale waxay u tahay calaamo ficilka maadi looga garto ficilaha kale ay ka mid tahay wa maadiya alafcaali bitaamiz wasim binuuni ficl amri in amru fuhim wamaadiya alafcaali mis bitaa taau lfaacil aas kala jeedaa musanifka taau lfaacil oo mutaxarig ah haddeed aragtid ficilka inuu maadi yahay ku garo marka taadaas maadaama ficilka maadi calaamadiisa ay ku tahay waxa weeyaan eh, maxaan ku iraadaa ficil mudaaric lama xariirsanayaan ayb marka hadduu ficilkii maadi keligiis waa ogaanay daraba ah, samica waa ficil maadi mubni cala alfatx hadduu damiir rafci mutaxarig la xariirsadana waan ogaanay oo ficilkii xaraf lagama goynay hadduu saxiix yahay oo wasankii wax iska bedeli maayo laakiin aakhirkiisaa la reebaya ayb wa in itasala bilmaadi alif اlithnayni ficilkii maadi alif ااثnain la xariirsaday fainahu laa yatagayaru bihi aakhiruhu aakhirkiisa waxba iskama bedelayaan fayakuunu ficilkii saalimka waxu noqonaa macaha maca alif ااثnain mabniyan calى اlfatxi asagoon wax la xiriirsanin oo kale ka darabaa wa samicaa wa akalaa ayaad leedahay aلzaydaani daraba hadaa tirahdo daraba ficilka aakhirka wax iskama bedelin alif un baa lagu daray alif اlithnain marka daraba ficlu maadin mabniyun cala alfatxi wاlalifu faacil aw damiir mutasil mabniyun cala sukun fi maxali rafcin ficilkii maadiga ahaa alifaa la xariirsatay waxba iskama xataa xarakadii isma bedelin liannahu damiirkan alif اlithnain ee damiir ha ahaado laakiin mutaxarig ma aha ficilka aakhirkiisa marka la reebayo damiirka waa inuu noqdo mutaxarig aliftiin mutaxarig ma waa reeban tahay walidaalika aakhir lficil wax lagama bedelin taa waa garanay wa in itasala bilficli اlmaadi waaw ljamaaca hadduu la xariirsado fa inahu ficilkii saalimka ahaa yubnaa waa la binaynayaa macahaa maca waawi ljamaaca cala dami baa lagu binaynayaa limunaasabati اlwaawi naxw darabuu fiiri ficilkii daraba ou ahay waaw ljamaaca la xariirsatay muxuu noqday darabuu liannahu darabow haddii la yidhaahdo oo ba'dii la fatxiyo waawdi in lagu dhawaaqa kelimadii qubxibay ayay noqonaysaa markaasaa waxaa la yidhi ficilka aakhirkiisi wa in kaana xaquhu lfatxa haba ahaatee ha godo limunaasabat اlwaaw lana alwaawa tastadci an yakuuna maa qablaha madmuuman darabuu marka waxaad leedahay ficilkii darabuu ficil maadi ficlu maadi mabniyun cala dami litisaali biwaaw ljamaaca waawga ficilka maadi dame in lagu bineey ma ahayn oo fatxa in lagu bineeya buu ahay laakiin maanta waxaa loogugu bineeyey damo liajli muraacaati اlwaawi ألف ااثnain saasay ku baxday ألف ااثnain waaw اljamaaca sidaasay ku baxday marka qofkii waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waryaa muanath اmkhaaطaba hadday ficil maadi la xiriirsata ka waran markaasaa lagu leeyahay joogso yaa muanath اmkhaaطaba ficil maadi ma gasho walidaalika min calaamaati اlficli markaan ka joognay yaa اmunath اmukhaطb min calaamaati اlficli bay kamid tahay laakiin ficilka mudaaric iyo ficilka amar basay gashaa tadribiina iyo idribi a laleeyahay laakiin daraday wax la yihahda ma jirto ya munath mukhaطb ficil maadi ma gasho walidaalika alif اثnain iyo waaw ljamaaca un baad meeshan uga baahan tahay lannahu saddexdaas way wada xariiraan qofkii wuxuu ayb fainahu yubnى maca calى dami limunaasabat ila ida kana alficlu muctala biاlalifi hadda midkaa munaasabaan soo qaadanay sababta waxaa weeyaan liannana waxaan ku jirnaa ficil saxiix oo saalim ah ficil muctala waa noo imaan doona inta looga hadla ma ah laakiin min baabi tadkiir keli ah loo soo qaatay hadduu ficilki muctalan bilalifi ou yahay fainahu fi hadi اlxaala tuxdafu alifu وتبقى الفتحة alfatxatu fatxadii baa baaqi noqonaysa cala alxarfi aladii xarafkoo qabla alalifi maxaa fatxada loo baaqi yeelay lidalaalati inay ku tusiso cala alalifi almaxduufati mithla ramow wa sacow mithla sacow alaan fiiri markuu ficilka saxiix ahay darabuu aniri ficilkii aakhirkiisa waa godnay kan sacow ane waxay ahayd in asalkiisa la in caynta la godo sacuu in la yihahday ahayd ayadani oo la yihahdo waawdan waawdii kale kama habar xumo haddii waawdii daraabuu ku jirtay ficilka aakhirkiisa loo goday tanna in loo goday ahayd markaasaa lagu leeyahay way kala duwan yihiin oo ficilkan sacaa ah aakhirkiisa alefaa joogay asigoo sacaa ah iyaa waaw ljamaaca la xariirsatay waaw waa reeban tahay saca alifteedana way reeban tahay iltiqaau saakiniin carabta ma ogolo markaasaa waxaa la yidhi alifka hala gooyo alifki waa la jaray alifkii markii la jaray waxaa soo haray caynti iyo waawdi se laysugu xariirinaya haddii la yidhaahdo caynta hala godo ayadoo waawdi munaasabadeeda la ilaalinao sacuu la yidhaahdo waxaa meeshii ka baxaya ficilkan xarafkii laga gooyey inuu alif ahay inuu waaw ahay inuu ya ahay la garan maay ficilkii asoo dhaawac ku dhacay oo alifta laga gooy yaa haddana waxaa mushkila ku timid aliftii la gooy wax tusinaya male markaasaa la yihi maanta musaalaxa aan galno oo aan samayno waawdi sax waa waxay rabtaa maa qabligeeda in la godo laakiin waxaa ka xaq badan ninaa meeshaan ka maqan oo alif ah marka aliftii maqnayd maxaa tusi karo adhiiri fatxa xarafka meesha ku haray in la kordhigo waxaa loo kordhigay lidalaala cala alif almaxduufa inuu calaamo u taagan noqdo waawdi waxaa leey maanta iska sabar oo fatxaad iska qaado markaasaa sacaw la yidhi sacow markii la icraabayo sacow ficil maadi mabniyun calaa fatxatin muqad ficilka maadi marka tiraa marfuuc iyo mansuub iyo ha isku dhigin ficil maadi mabni wa wa ficlu amri wa mudiyin bunya wa acrabu mudaarican carya marka sacow ficlun maadin mabniyun calaa fatxatin muqadara cala alif almaxduufati liiltiqaa'i saakinayni manaca min duhuri atacadur walwaawu faacil saasaad leedahay alifti meeshaa ka maqnaata laakiin fara u taaganoo ficilka iyadaa lagu ciraabaya marka midkaas keli ah yaa waawda maa qabligeeda aan la godayn waa la kordhigaa ciladii aan kuu sheegaana loo samaynayo ayb wa in kaana mudaarican ficilkii mudaaric hadduu noqdo ficilkii hadduu mudaaric noqdo hadda maadigan ka soo baxnay ficil maadi oo oo saxiixa saxiixiisana saalimka sii ah haddii uu damiiru rafci la xariirsado ama alifu اlithnain ama waaw ljamaaca waa inta ka imaan karta keliya intaa waa inta kale haddii la xirsa wax isbedelaya ma laha hadduu isim daahir la xirsa daraba muxamadun haddaa tiraha daraba darabadeedile wax isbedelay ma laha mudaarici marka wa in kaana mudaarican ficilki hadduu mudaaric noqdo falaa tadkhulu calayhi geli mayso damaa'iru rafci rafcada damaa'irteeda almutaxarika geli mayso ilaa nuunu niswa nuunu niswa keli unbaa galay marka damaa'ir rafci horyaan usoo sheegnay inuu ku celino ma aha waxay kukaas tahay ficilka maadiyan oo taa-ul oo mutaxarig ah iyo naadi oo nuunuljamaaca ah ficilka maadi ay gaar ku yihiin nuun niswa laakiin waa galaa fa yubnaa alficlu lmudaaricu waa la binaynayaa macahaa maca almudaarici cala asukuun la fa yubna alficlu lmudaaricu macahaa maca nuun niswa cala asukuun baa lagu binaynaya naxw alhindaatu yadribna fiiri hadda alhindaatu mubtada marfuuc bidama daahira yadrib ficlu mudaaric mabniin cala sukuun liitisaali binuun niswa wa nuunu niswa damiir mutasil mabniun cala alfatxi fi maxali rafcin faacil ayib marka ficilka hadda fiiri yadribu ahaay ficil mudaarc waa marfuuc mucrab waay wa acrabu mudaarican incarya min nuuni towkiidin mubaashirin wa min nuuni inaahin ka yarucna manfutin fiiri markaan yadribu asoo ahay yaa nuun nis ula xariisatay ficilkii mucrabka mabni isu bedelay yadrib ficil mudaaric mabniyun a laleeyahay laakiin dhiimaysa marfuuc dhiimaysa marka ficilka mudaaric ida اtasalat bihi nuunu niswa aakhirkiisa isbedel xarakada ku imaanaya wasanka wax laga gooy maayo oo xaraf la gooy maayo laakiin xarakadia aakhirka la reebayo waana dafcan litawaali alkalimaati almutaxarikadi nafteeda imaanayso ayib nuun niswa wa ficilkii mudaaric haduu alifu اlithnain la xariirsado laakin in itasala bihi alifu اlithnayni aw waaw ljamaaca aw yaau lmuanath almukhaaaba intaas waa la xiriirsankaraan ficilka mudaaric haddii intaas la xiriirsadaan icraabki ficilka icraabtiisa aakhirkiis waa ka wareegeysaa waxay u wareegay nuun ficilka wuxuu isu bedelaa amhilatu lkhamsa icraabtiisana nuun dambo oo bacda alxuruuf alatii itasalat bihi yaa loo bedelayaa marka ficilka aakhirkiis maba imaanaysabo oo waxay noqonaysaa maثalا asoo yadrib wahay alif lxariiri yadribaani ficilka aakhirkiis maanta la fiirima yadribaani ficlu mudaaricu marfuuc bthubuuti الnuun wاlalifu faaci waxaa lamide eh, yadribuuna ficlu mudaaric marfuuc bthubuuti الnuun waxaa lamide eh, yaa muanaث mkhaaba tadribiina marka ficilkii icraabtiisi yantaqil ilaa ilى الnuun aakhirkiisina waxaa la saarayaa xarafkan oo faacilka u noqdo damiirka alif اlاثnain aw waaw ljamaaca aw yaa lmuanathada ah wax munaasib u ah alif maxaa munaasib maxaa u noqon kara fatxa yadribaani ficilkii alifti wixii ka horey waa la kordhigay waaw maxaa u munaasib a dama yadribuuna ficilkii maa qabla alwaawdi waa la goday tadribiina yaa muana mukhaaba ya maxaa u munaasib ee kasra ficilka akhirkiisii waa la hoos dhigay laakiin icraabti waxay u wareegtaanu niriye nuunti ay ka dambaysay marka ficilkii mudaaric waa kaa amarkii amar waa mabni cala qowl raajix cinda albasriyiin kuufiyiinta qabaan ficil amar waa mucrab hadaa lagu yirahda acrib idrib haddii lagu yidhaahdo calى madhab اlkuufiyiin idrib ficlu ficlu amrin marfuuc ficil amar majzuum calaamati jismi sukuun ad calى madhab اlkuufiyiin calى madhab اlbasriyiin idrib ficl amr bni calى sukuun wa huwa raajixu marka hadda waxaan kasoo baxnay si fiican hadaadan waxa uu kala bixinin hadhow way kugu soo noqonayaan ficil oo saxiixa oo saalim ah ayaan hadda ka soo baxnay wاlmahmuuzu len saxiixi baan weli ku jirnaa saxiixi ah wuxuu u qeybsamay saalim iyo maxaan ku iraahdaa iyo iyo mahmuuz iyo mudacaf midkiisii labaad wاlmahmuuzu maa kaana axadu usuulihi ficilka usuushiisa mid ka mid ayaa waxay noqotay hamzan naxwu akhada wa akala wa sa'ala wa da'aba wa qara'a wa bada'a fiiri markaan akhada iyo akala waa ficilkoo mahmuuzo hamsada awalka ka gashay faaulficliga ka gashay wa iyo wadaabana waa ficilki oo mahmuuz ah oo hamsadii caynta ka gashay xarafka labaad ah qara'a wabadaa waa ficil oo mahmuuz oo thulaathi ah oo hamsada xarafkii ugu dambeysay ay ka gasho laamulficliga ah kaasaa waxaa la yidhahdaa markan ficlu mahmuuz ficilkan mahmuuzka saxiix waay laakiin saalim ma ah dadka marka qaarkeed waxa weeyaan waxbaa iskaga dhexaya mahmuuz wa haddii la yihahdo saalib ma aha wuxuu u haysaa muctal wa la ficilkan saalib ma aha haddii lagu yiraahdo waxaa dhici karta saalib ma aha laakiin inuu saxiix noqdo oo mahmuus uu noqdo wa bicibaaratin ukhraa mahmuuz waxaa la yihahdaa maa kaana fii muqaabalati faa'ihi fa'diisa midka qaabilayo ow caynihi cayntiisa midka qaabilayo ow laamihi hamzun inay ahaato waxaa lagu leeyahay faau lficli wixii hamse ka gasha ama caynu lficli hamse ka gasha ama intii hore lo marka xukmuhu xukmu lmahmuusi ficilka hadduu mahmuus noqdo oo damaairtii aan soo sheegnay ay la xiriirsadaan see loola dhaqmaa xukmuhu xukmu lmahmuusi bijamiici anwaacihi anwaacdiisoo dhan soo aruuri mahmuus ilfaa ha noqdo mahmuus ilcayn ha noqdo mahmuus ilaam ha noqdo bijamiici anwaacihi ka xukmi saalimi ou lamid yahay laa yuxdafu minhu shayun wax lagama gooyo cinda alitisaali bidamaa'iri damaa'irti markuu la xiriirsado ilaa kalimaatun maxsuura kalimaad kooban maahin kalimaatin maxsuuratanna waa dhihi kartaa kalimaatun maxsuurana waa dhihi kartaa liannahu istithnaa taam laa yuxdafu minhu shay istithnaa taam waaye laakiin muujab ma ahanoo nafyaa ku jiro haduu istinaa tam ayru muujab uu yahay istinaan hayru muujab uu yahay maa bacda ilaa waxaa ku banaan annasbu cala اlistinaa ilaa kalimaatin maxsuuratan ina tirahdo waxaa kaloo ku banaan albadelu shaygaas in laga bedelo wa huwa alarjaxu sidaad ogid wa ilaa kalimaatun maxsuura qad kahura dawaraanuhaa calaa alsinati اnnaasi kalimaad ay bateen inay ku warwareegta calaa alsinati اnnaasi faxadafuu hamzataha litakfiifi ficilka wuxuu mahmuus ku noqday aa laga goynaa ma aha ficil kasta oo mahmuus ah in hamsadiisa la goynaa ma aha laakiin afcaal yar ficilkii mahmuus ahay qeyb yar oo afcaal ah oo mahmuus ah yay carabti waxay min baabi اtakfiif likahrati dawaraaniha cala ansun maadaama aada loo isticmaalaya hamsadii laga gooye markaasa maxay noqotay saddex qeybay noqdeen afar qeybay noqdeen afarti waa kuwana akhada wa akala fiiri akhada wa akala waa laba ficil oo thulaathiyeyn wada a oo min facala xataa facilana ma aha faculana ma aha oo haddana hamsadii ay ka gashay faaulficilu awalka ay ka gashay hamsadaas baa laga yaabaa fii bacdi suwar in la gooyo goormaa la gooyna jawaabti waa tana tuxdafu hamsatuhumaa akhada iyo akala hamsadooda waa la gooyaa min siiqati اlamri baa laga goynaya ficilkan hamsadii markii la gooyo akhada io akala ficilka ima inuu maadi noqdo ima in mudaaric noqdo inuu amar noqdo maadi iyo mudaaric hadda kama hadlayno amar markuu yahay hamsadii waa laga goynaa maca xadfi hamsati اlwasli minhumaa hamsatu lwaslin lama keenayo hamzadii xaqa u lahaayeenoo faaulficlina hadi waa laga goyna amar hadaa yihiin naxwu khud wa kul fiiri markaan hadda khadi un baan ka bilowda hamzadii ka horeysa aawe ficil oo laba xaraf ma jiro ficil saddex xarafa ah ugu yar walaysa adna min thulaathiyin yura qaabila tasriifin siwaa maa guyira baan soo niri marka hamzadii inta layska gooyey yaa khadi laga bilaabay khud wa kul ficilkan laba xarafaa ku soo hartay khud iyo kul hamzadii waxaa loo gooyey litakfiifi bas ma aha cila sarfiya looma goynin marka khud iyo kul waxay noqonay calaa wasni cul ay noqonaysaa cul macnaha fadi haddii la gooy fadi hamzada fa ay u dhigneed haddii hamzada la gooy ficilkii fadi wuu laayahay marka calaa wasni cul ou noqday amarkii marka waxaa weyan hamsadii waa la goyna amarkaas ha noqdo amr lilmufrad khud iyo kul hadda ninaad amraysa ama dumaraad amraysaa oo gabar oo khudii kulii aad leedahay kulii washrabii waqarii caynan fa imaa tarayinna kulii aad leedahay marka amarkii ha noqdo eh, mufrad mudakar hala yidhaahdo wa kadalika amru اlithnayna waa lamid iyo wاljamaaca amru اljamaaca mfrad mudakar ha noqdo ama muanath ha noqdo ama ithnain laba qofood hadaad amri maxaad leedahay khudaa kulaa amru اljamaaca maxay noqonaysaa khuduu kuluu marka khulaasaة اlqowl ficilka hadii uu yahay mahmuuska ah akhada iyo akala haduu yahay ficil kale kuma jirto ficil kalo haddii uu noqdo mahmuus hadduu noqdo waxba la igama bedelay laakiin labadan ficil waa hadday amar noqdaan faau lficli waa la goynaa inta kale la adeegsanaya litakfiifina wa bikhilaafi almaadi wاlmudaarici maadiga iyo mudaarica waa ka duwan yahay amarka oo wax laga goy maayo intaas weeyaan fa inahum lam yaxdifuu ma xadfin alhamzata minhumaa hamsadii lagama xadfin bal abqowha way baaqi yeeleen calaa qiyaasi nadaa'irihaa kuwii ayaga lahal ahaay siday ahaayeenoo kaley ka dhigeen oo marka maxaad leedahay naxwu akhada wa akala maadigii maadi fiiri haddii aad tiraahda akhada ama akhadat gabadhi ama labadii akhadaa ama jamaacadii akhaduu iyo kul kalena waa lamid maadiga bijamiici anwaacihi waxba lagama goynin mudaarici waa lamid yakhudu yakhudaani yakhuduuna taakhudiina asigana waxba hamsadii lagama bedelin waa joogta marka haddii ay maadi yihiin ama mudaaric yihiin wax lagama goynayo wa minhu qowluhu tacaala yaa ka mid e eh, walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum fiir hadda laa takuluu hamsadii waa joogtaa oo lama goynin oo laa takuluu lama dhihin liannahu mudaaric waay marka akhada iyo akala waa ficil oo saxiix ah laakinahu mahmuus ah hadday ficilkaas mahmuuska akhada iyo akala labadan ficli calaa wajhi taxdiid ay noqdaan amarkooda hamsada waa la goynaa inta kalena waa loo baaqiyeela qeybtii hore intaasay nooga dhamaatay qeybta kale waxa weeyaan amara iyo wasa'la waa laba ficiloo mahmuus ah midna hamsada waxay kaga jirtaa awalka oo faa lficli midna caynta ay kaga jirtaa oo waxa weeyaan sa'la marka maxaa labadooda loo kulmiyey oo amara maxaa loogu dari waaye akhada qeybteeda sa'alana gooni looga dhigi waaye liannahu hamsadii meeshay kaga jirtaa kala duwan markaasaa meeshan waxaa loogu jamciyey xugumkay wadaagsadaan labadan sidaas awgeed yaa inta loogu jamciyey walowba ha iskhilaafsanaata meesha hamsada ay kaga jirto labadan ficil markaasaa waxaan iriyey tuxdafu hamsatuhumaa min siiqati اlamri amar markuu yahay hamsadooda waa la gooyaa fi libtidaa'i haddii ayaga lagu bilowdo wujuubanaana loo gooyaa khiyaar ma aha huma xadafuu hamsata alwasnina way gooyeen istiqnaa'an canhaa iyadoo laga kaaftoomay naxw mur wa naxw sal waay fiiri hadda mur mur haddaa tiraahda hamsadii waa la gooy maxaa loo gooyey ficilkaa amare kow shardi kale ay leedahay waa in haddana lagu bilaabo ibtidaa ma aha macnaha ibtidaayigii taqiino mubtadai khabar lagama jeedo macnaha hadalkii ayada lagu bilaawdaa laga jeedaa hadda mur ayadaa lagu bilaabay waxaa la diidaa haddii waaw oo wamur haddii la yihahdo waaw ay ka hormarto xugum kale qaadanaysa laakiin ficilkii mahmuuska ahay lam yataqadam calayhi waaw lcaطfi walaa fa walaa kelima ukhraa lakama hormarin oo ayada cilaaqala lahaa laga hadlaya markaas hadday amar noqoto xarafna uusan ka hormarin eh, hamsadii waa la gooyey mur aa la yiri tanna sidaasoo kale sal aada leedahay hadda waawdan waa waawd labada ficilaa la isku cadfa mayna naxw mur sal waaye ayb sal haddaad tiraahdi aw hamsadii waad maqan tahay oo dhexda kaga jirtay markaasaa waxaa lagu leeyahay mur calaa wasni cul waxaa ka maqan faaul ficliya ayaa maqan wasalna calaa wasni fal ay noqotay cayntiya facala caynteediyaa maqan icraab ahaan wax isma bedelaysa sal iyo mar mur iyo sal ficil amar bimacna sukuun unbay imaanaysa ayb wayajuusu اlxadfu wa cadamuhu in subiqaa bishayin waxaa lagu leeyahay waa kanaa marka labada waxaa loo jamciyey wayajuusu اlxadfu baa bannaan xadafkii oo hamsadii in la gooyo ah iyo wa cadamuhu inaan la goynoo la baaqi yeelo goormay labada khiyaar bannaan tahay in subiqaa bishayin shay haddii lagala hormaro tii hore waxay eeday xadafka waajib kana xadafkii ikhtiyaari buu noqday naxw wamur iyo was'al waay maadaama hadda waaw ay ka hormartay oo aan iyada lagu bilaabanin hamsadii waa la baaq yeelay wamur was'al aad dhihi kartaa waxaa kaloo kuu banaan wayajuusu waxaa bannaan ina tiraa wamur was wasal wasal saas ina tiraahdo wayajuuzu aan dhahna int mithaalkaas wayajuuzu wamur wasal marka eh, wamur wasal haddii tiraahda hamsadii waa goysay hadaad wamuru wasal aa tiraan hamzadii waa baaqaysa labadaba waa kuu banaan tahay laakiin waxaa akhar ah in hamzada la baaqi yeela wa minhu qowluhu tacaala fasal bani israa'iila fasal hadda faa a ka hormartay ficilkii sal laguma bilaabanin maadaama ay ka hormartay hamsadii waa la baaqi yeelay sida loo dhigaya waa gooni hamzadii alif baa la dul saaraya oo fasal alif maa loo qoraya mase eh, siniya loo bixinaya oo nibra wax la yidhaahda loo samaynaya imlaa markii la yidhahda fasal waa la kala goy laamtana gooni waa alif oy hamse dul saaran tahayn waa qur laakiin markii la qoraya sidaasa loo qoraa fasal bani israa'iil wa ibqaau lhamzati hamzada in la baaqi yeelo huwa alakharu isticmaalan asigaa in la isticmaalo ku badan idaa subiqa bishayin hamsadii haddii wax lagala hormaro ficilka haddii laga hormaro dheh macnaha iyadoo banaan wamur iyo wamur labada waa banaan tahay laakiin yaa badan wamur in loo baaqi yeela badan ayib ficilkii amar waa garanay ficilkii mudaaric maxaan ku samaynaynaa وتثبت الهمزة في fi lmudaarici wاlmaadi wujuuban fiiri markaan ficilka hadduu mudaaric noqdo ficilka mudaarica laga keenayana ou amara iyo sa'ala midkood ou yahay ama maadi in la baaqi yeelaa waajibe naxwu amara wa ya'muru wa sa'ala wa yas'alu fiiri amara waa maadigii wa ya'muruna waa mudaarici hamsadii labadii joorba waa joogta kadaalika sa'ala waa maadigii yas'alu wa minhu qowluhu tacaala yaa ka mid eh ata'muruuna annaasa bilbiri wa qowluhu tacaala wain tas'aluu canhaa xiina yunazalu lqur'aanu marka ata'muruuna hadda fiir hamsadii waa baaqi noqotay ayadoo lagana horeeyo oy khiyaar ay ahaan lahayd maanta inay xadafkii wax banaan lagu leeya la la ficilkaa mudaaric waa ata'muruuna ficlu mudaaric marfuuc bihubuuti nuun walwaaw faacil wa in tas'aluu ficilkan asna mudaaric waayo algaayaة ma fi اlamri ana alawl marfuuc bthubuuti اnuur w thaani majzuum inti min adawaati الsharطi in xarfu sharطi jaazimu yajzimu ficlayni ala tasأalu ficlu mudaaricu majzuum binuu calaamatu jismi xadfu nuun wاlwaaw faacil ta'muruuna waawgeeda iyo tasأalu waawgeeda labadaba waa laba faacil khulaasaة اlqowl ecraab hadda maanta uma jeedna e waxaan u jeednaa ficilkii inuu yahay hamzadiisi inuu wataan u jeednaa ayb taas qeybtii labaad waa qeybta saddexaad ra'aa afcaasha hamzada in laga gooyo iyo inay axkaamteeda wax iska bedel ku yimaadiin akhada iyo akala oo aan hal nambar siinay waa ka soo baxnay amara iyo sa'aala lambar thaani aan siinay waa ka soo baxnay ra'aa iyo lambar saddex noo ah ra'aa marka maxaa maxay qabtaa waxaa lagu leeyahay tuxdafu hamzatuha min almudaarici ra'aa hadda fiiri ficil maadi asalkeeda waxay aheeday ra'aya asalkeeda facala inay noqotaa la rabaa ra'aya iyadoo saas eh yaa layidhi taxaraka xarfu lcilati wa fataxa maa qablahu faqulibat ilyaau alifan fasaarat ra'aa marka ra'aa ficlun maadin mبنiي عlى فتحة مqdر عlى الألف mنca min ظhurha تcaduru intahayna ayadoo saas ee mdaarc ka dhig تxdafu min الmdaarci naxو yarا yarا yarا wاlأصl waxay aheeda yar a aslka aslaa kasii horeey yar ayu lanhu yafcal waa laga rabaa ficilka mdaarc yar ayu ficil mdaarc marfuuc calaamati rafda mdaahira laga rabay yar ayu aydoo eh yaa layidhi taxaraka xarfu lcilati wafataxa maa qablahu faqulibat ilyaau alifan yar aa saasay noqotay aydoo yar aa ah fa nuqilat xarakatu lhamzati hamzada xarakadeeda yar aa hamzada fatxada hamzada saaran ilaa maa qablahaa waxaa ka horeeyo ra'da reeban yaa hamzadii fatxadeeda la siiyey leesh لأن alhamzata ka xuruufi alcilati fi lclaali binaqli hamzada waxay lamid tahay xuruufulcila waxay kala mid tahay xarakada markii lakala wareejinayo ya-da iyo waawdii alifta xarakooyinka waa loogu kala wareejiyaa xaraf saxiixa hadduu reeban yahay xaraf cile xaraka looma ogolo marka waxaa weeyaan xamzadii wain kaanat win lam takun min xuruuf اcila ayba kamid noqonin lakin fi hada اlbaabi tucaamalu mucaamalaة xuruuf alcila marka waxaa leeya yar a waxay noqona xaraf saxiixa oo ra aho reeban hamzadii oo ka xuruuf lcila lamid ene xarakay haysataa waa loo marka xarakadii waa loo bedelay hamzadii markii la qaado xarakadeedii oo ra'dii oo reeban la kordhigo yara ay noqotay hamsadii xarakada laga qaaday waa reebantay kow alif ka dambaysay oo yaraa ahaydne waa reebneed iltiqaau saakinaynaa dhacay markaasaa waxaa la leeyahay alifkii hala gooyo hamsadii hala gooyo hamsadii markii la gooyo waxay noqotay yaraa sidaas waa marka walaslu yaraa bay ahayd fanuqilat nuqilat xarakatu lhamsati ilaa maa qablahaa lana alhamsata hamzadii ka xuruuf ilcilay lamid tahay fi lcilaali binaqli wareejinta markii lagu cilaynayo huma xudifat ilhamzatu hamzadii xarakadii markii laga qaaday waa la gooyey liltiqaai saakinayn liannahu aliftii ka dambaysay oo ya-da loo dhigayay fiir carabi markii aad rabtid inaad icraabtid kelimada sida loogu dhawaaqa la icraaba sida loo qoro looma icraabo yaraa hadda waxaa loogu dhawaaqa alif waxaynu u qoran tahay ya aliftu waxaa ya loogu qoray in lagu ogeysay ana hadihi alif alatii tantiquhaa anta ana aslaha ya bas laakin alifa la fasaarad waxay noqotay yaraa calaa wasni yafala yafalu oo marka maxaa ka maqan ya-dan waa waxaa wey xuruuf lmudaaraca waa wasanka kuma jirto ficilki fadiisi iyo laamti cayntiyaa maqan cayntii waxaa u dhignaa hamsadii hamsadii waan goynay طيب walamru minhu ficilkan oo yaraada ah haddaad amarka keeni rabtid rah buu noqonaya muxuu rah u noqday waxaa lagu leeya yaraa asoo ficil mudaaricahay bixadfi xarfi mudaaraca mudaaracadan yadi waa laga goynay yadi oo yadi waa la goynay wa xarfi lcilana waa la goynay fi aakhirihi bisab loo goynay marka haddii yara hadeed yadii aad goyso tiraa ficil amar xuruuf ma gasho yadii hore waa goysay alifta dambo oo rada ka dambaysana waa la goynayaa oo ficilka amar hadduu muctal yahay yubnى calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu ficilka mudaaric hadduu muctal yahay xarfu cila laga gooyaa amarkiisana xarfu la goynaa ra a soo baxday hal xarafuu noqday huma اjtilibat ilayhi bihaa sakti waxaa layihi ficilkan dhaawac badanaa gaaray hamzaha hore looga jaray xaraf mudaaric waa waaye xarafkii laamulficil ahay waa laga gooyey marka si isku istaaga ma lehe ha u sagti halala yimaado oo aan shaqo ku lahayn markaasaa lee ra ficil amar mabniyun calى xadfi xarfi اlcila wlhaau lisakti aad leedahay wlfaacilu damiir mustatir wujuuba taqdiiru anta ra arag waay taas intaasaan kaga baxnay waa iska sahlantahay warkeeda waa sarfi cila sarfiya weeyaan midka afaraad araa weeyaan araada hadda wax dheer oy soo kordhinay ma laha ayadii oo ra-aadii hadda aan ka soo hadlaynay oo hamse la geliyoga oo dheeraad ah oo awelka laga geliyay hamsadanna ma aha hamso oo ficilka daatadiisa iyo mabnihiisa kamid ma ah waxay kamid tahay keliya waa hamza litacdiya marka araa wahiya hiya fi lasli ra'a ra'aa oo hamze lagu kordhiyey araa ay saas ku noqotay ziidat calayha hamzatuna lagu ziyaadiyey litacdiyati in la gudbiyo ila almafcuuli thaalitثi in loo gudbiyo fasaarat marka waxay noqotay araa طيب ficilka waxaanu ognahay hadduu laasim yahay oo hamse awalka laga geliyo yatacaddaa ilaa mafcuul waaxid hadda mathalan kharaja waa laasim haddaad akhraja tiraahda mafcuulay qaadanaysa hadduu ficilka asalkiisa mafcuul qaadan jiray hal mafcuul ood hamse ka hormarisid yatacaddaa ilaa mafcuuleyn haddii ficilka uu laba mafcuul hore u qaadan jiray sida ra'a oo kale ra'a waxay kamid tahay min eh, annawaasikh lilmubtada wاlkhabr oo baaba dhanay walaalaheed ka tahay dhanna waxaanu ognahay waa afcaal oo mubtada iyo khabar ka gasho labadoodiiba mafcuul awel mafcuul thaani uu bedelanayso marka ra'aa ra'aytu zaydan caaliman yay ahayd iyadoo lama mafcuul qaadanayso yaa hamse la geliye marka tatacadى ilى ثalaaثati mafaaciil bisabab اhamza fasaarat ara calى wasni afal cayntiyaa maqan qaala bnu maliki fi اkhulaasa ilى ثalaaثati ra'aa wcalima cadow ida saara araa waclama wuxuu iri musanifka ra'aa iyo wcalima cadow way gudbiyeenoo ilى ثalaaثati ilى ثalaaثati mafaaciil laakiin goormo waa idaa saara hadday noqdaan araa wa aclam haddii awalka hamse looga kordhiyo ayib intaas waxaa weeyaan waa taswiir le kelimadii laakiin xadafkii aan soo galna markaa fa xudifat hamzatuhaa hamsada hadda laga jeeda waxaa weeyaan hadda ra'aa araa ra'a ay ka timidaan iri ra'aa waxay wadatay ficilkeeda maadi hamsa dhexda kaga jirta marka waxaa laleeyahay araadan oo faraca ra'aa ka ah haddii awalka hamse loogu kordhiyo ra'aadii oo hamsada maadiga mudaariciba ha laga gooyo amarkii haba laga gooyo laakiin ra'aa maadigay hamsada wada jirtay haddii hamse dheeraad awalka laga geliyo xataa maadigii hamsadii ay dhexda ku wada jirtay xataa way waaynaysaa markaasaan waxaan iriyey fa xudifat hamzatuhaa baa la gooyey hamzadii ar a ay ahayd hamzadii dhexda ku jirta waa la gooyey wahya caynuhaa fii jamiici tasaariifi ficilka tasaariiftiisa dhammaanteed waxaan ula jeednaa fii jamiici siyaqi اlmaadi wاlmudaarici wاlamri wa saa'ir اmushtaqaat mushtaqaat waxaa waay isim faacil isim mafcuul iyo sifa almushabaha kuli hamsadii oo ay ra-a dhexda ku wadatay haddii hamso kaloo dheeraad ee awalka laga geliyo tii dhexda xataa way waynaysaa maadiga hadda fiiri ara haddaa tiraa waa maadi mudaaric u bedel waxay noqonaysaa yuri hamsadii waa maqan tahay dhexda ahayd haddii aad tiraahdid amar u bedel ari arina rabanaa arina ladayni adalana ari aada leedahay hamsadii dhexa waa maqan tahay tan horena waaba hamso dheeraad ah oo hamsatu afcalay noqonaysa iyada waa la goynayaa mudaarica iyo amarka iyo masdarka waa la goynaya laakiin maadigay joogaysaa keli ah marka hamsada laga hadlayo hamsadan hadda lagu soo daro awalka la dhigay ma aha hamsadii ra-aa caloosha kaga jirtay oo dhan haddii hamso kaloo dheeraad lagu soo daro tii dhexda ku jirta xataa maadigeeda waa la waynaya intaas unbaa loo jeeda qaala tacaala sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim fiiri markaan sanuriihim hadda ficilkan araa buu ka yimida liannahu awalka haddii laga godaad arta ficilka rubaaci wa marka araabay ahayd araa naraa nurii aa laleeyahay markaan hamsadii horena waa la goy liannahu ficil rubaaci buu noqday oo waa tii eh, fa amrin eh, maxay ahayd wa xadfu hamzi afcala istamara fi mudaaricin wa binyatay mutasif tii la goy waxa weeyaan tan oo hadda ra'da ka dambeysa hamzadii ra'da ka dambeysana waa maqan tahay sanuriihim aayaatina fi laafaaqi sanuriihi ficil mudaaric marfuuc wa calaamatu rafcihi dama muqadara cala alyaai manaca min duhuuriha hiqal wاlfaacilu damiiru mustatim wujuba taqdiiru naxnu him taas hada hore mafcuul awal aayaatina mafcuul thaani sidaasay ecraabta imaanaysa markaasaan idhi tanbiih ida kaana alficlu haddii uu yahay almahmuuzu laami ficilka laamta hamsada kaga jirto laam haddii la yidhaahdo xaraf akhiira lagala jeeda walaa yakuunu mana ahaado ilaa calaa facala ficil oo hamsada laamta kaga jirta ma jiro ilaa facalow noqona facila ma noqdo faculana ma noqdo liannahu laamta hamse hadday gasho facila haddii la yidhaahda kasraa ka hormaray hamsada ya ay isu bedelay haddii faculo noqotana damadii oy ka hormartana hamsadii waawa isu bedelay ma joogi karto marka facalo keli ayaa noqon karto mahmuuzi laam naxw qara'a wa nasha'a wa bada'a qara'a i nasha'a i bada'a waa afcaal thulaathiya oy hamse kaga jirta xarafka ugu dambeeyo laamta ah marka haddii ficilkii mahmuuzi laam ou noqdo ثuma usnida ilىa damiiri rafci mutaxarikin damiir rafci mutaxarik haddii loo tiiriyo facaamaة اlcarabi carabta dhammaan badigood calىa taxqiiqi اhamza hamzada in sidooda loo suga waay oo markaa la yidhaahdo qara'tu naxwu markaas aan samayna meesha amhiladii aan ka tagnay naxwu qara'tu aada leedahay hadda fiiri hamzadii sideedaan u keenay ficilkii saxiixay mid tahay darabtu iyo qara'tu isku mid waay yacni ficilkii oo oo aan kusoo bilownay oo saxiixa oo saalimka ahay naxw qara'tu wa bada'tu aada leedahay hamsadii sideedii aad aada ku sugtay ayib waxakaa weyhi wuxuu sheegay shaykhu nuxaad ana min alcarabi waxaa ka mid eh man yukhafifu alhamzata hamzada nin fududaynayo oo maal ama gelinay ama ya u badelayo fa yaquulu dhahay qaraytu wa badaytu tan hadda waxaan ku dhex jirna cilaaqa kuma laha laakiin min baab istitbaab istitbaaci alfaa'ida lilukhraa le keli awaay qolaa qaraytu meeshii ay dheh qara'tu waxay ku leeyihin carabka waa ku culus hamsade iska fuday qaraytu dhe ama qaraytu oo u bedel intaas waxa weeyaan waa ficilkii mahmuuska ahay afartaas kelima wixii kasoo haray ficilka mahmuuska ah kalficli saalimi saxiixi axkaamtii hore o dhan u qaadana afartan kelimo yaa ficilkii mahmuuska ahay yaa marka qaarkeed hamsadooda fii bacdi almawaadici la xadfa intaa keli a si fiican u tasawur ayib waxaan galaynaa qeybtii kale ilan saxiixi saalim waa ka soo baxnay saxiixi mahmuus waa ka soo baxnay waxaan gelaynaa saxiixa qeybkiisa ugu dambeeya mudacaf ka ahay intaasaan gelaynaa ayib markaasaan waxaan idhi walmudacafu nawcaani mudacafu thulaathi wa mudacaf rubaaci waxay ugula fiican tahay almudacaf athulaathi walmudacaf arubaaci in la yidhaahdo laakiin masaadir badan sidaasay u qoraysaa idaafada macnaweynkuma laha ina sifa laga dhiga thulaathiga ay ku fiican tahay fa ama almudacafu thulaathiyu mudacafka thulaathiga ah ficilka oo mudacafka imaa inuu rubaaci yahay imaa inuu thulaathi yahay markaasaan leenahay hadduu thulaathi noqdo mudacaf thulaathi maxaa la yihahdaa maa kaanat caynuhu wa laamuhu xarafkiisa caynta ah oo xarafka labaad ah iyo laamuhu xarafkiisa laamka oo midka oo saddexaad oo ugu dambeeya ah waa inay noqdaan min jinsin waaxidin hal jinsi naxw cada iyo washada iyo wamada weeyaan hadda fiiri markan cada washada wamada haddaad fiirisid xaraf kastoo shidan waxaan kusoo heshiinay oon dood kale aanan ka furaynin xarafka hadduu shidan yahay laba xaraf waay marka cada asalkeeda cadada shada shadada madda madada saasay asalkii ahayd iyadoo sidaasa cadada waxay noqotay marka cayntii iyo laamtii isku mid noqoto laba hal xaraf oo laba joor soo noqday noqotay marka saas noqota qaacidaadi jirto waxaa lagu xaraf ka horo yaad xarakada ka qaaday markaasaad midka dambe dhexgelinay ayadoo cadada ahayd cadda ay noqonay haddana isku shid labadii cadda awala mithlayni muxarakayni fi kilmati nidqim laaka mithli sufafi marka labadii waa isdhexgelisay cadda wa shada wa madda saasay noqotay kow hadda mithaal ahaana lagu tusiyo xukumka waa noo imaan doonaa wa ama almudacafu arubaaci fa huwa maa kaanat faauhu wa laamuhu aluula fadiisa iyo laamta waa rubaaci fado xarafka koobaad ah iyo laamuhu luulaa oo xarafka saddexaad ah yaa min jinsin noqday isku hal nooc laakiin cayntii a u dhexayso fa iyo laam ulaa ma wada xariiraa wa caynuhu oo xarafka labaad ah iyo wa laamuhu thaaniya iyo laamta oo xarafka afaraad ana min jinsin aakhar ay noqdeen naxwu zalzala wa waswasa wa damdama wa cascasa wa shashaa hal mihaal haddaa ka fahamti kuwa kale waa min baabi takhiir le zalzala haddaad fiirisid waxaa isla mid noqday faa-u oo zada hore ah iyo laamu lulaa oo da labaad ah isku hal jinsiya laba za ay noqdeen sidaasoo kale waxaa isku mid noqday caynulkalima oo laamta hore ah iyo laamu raabica oo laam lakhiira ayaa haddana waxay isku noqdeen laba laam bay noqdeen marka kuwaasaa mudacaf hulaathi mudacaf rubaaci le xukumkii marka waa kana fa ama almudacaf rubaaci licadami tajaawur اlxarfayni labada xaraf dirisnimadooda la waay awgeed almutajaanisayni oo ayaga wada isla mid noqday labadii xaraf oo isku midka ahay inay dirsaan in la waay awgeed yufahwa falmudacafu rubaaci ou noqday ka saalimi fi jamiici axkaamihi falaa xaajata bina ilaa dikri shayin canhu liannahu kasaalimi fi jamiici axkaamihi ayb marka leesh hadday zalzala adaa tiraahdi zalzaltu zalzalnaa zalzalat zalzaluu wax isbedelaya ficilkii saxiixa ahay wax aan ku sheegin waxaan ahayn ma imaanayaan walidaalika mudacaf rubaaci labadii oo mudacafka hadda meesha rubaaci laga leeyahy soo laablaabid macnaa xarafkii soo noq tikraarkaa laga jeeda laakiin eh, waxa weeyaan wax isbedelka keeni kara waxa weeyaan almudacaf athulaathi waa kana xukmu lmudacaf athulaathi waa masiidihi xukmu masiidihi ficilka hadduu thulaathi noqdo oo mudacaf aho labadiisa xaraf laysku shido iyo haddii asigoo mudacaf aho haddana lasii ziyaadiy xuruuf lagu dara haddii shid ay gasho sida loola dhaqmi lahay xukumkiisuu kaaga hadlaya markaasuu wuxuu yidhi yajibu fii maadihi waxaa ku waajib ah ficilka hadduu thulaathi noqdo mudacafna ou yahay mudacafki waa lagu soo tacriifiyey maa kaana laamu aynuhu wa laamuhu min jinsin waaxid idaa usnida ila smin daahiran haddii loo tiiriyo isim daahira faacil u noqday aw damiirin mustatira faacil u noqday aw alif اithnaina loo tiiriyo faacil u noqday aw waaw ljamaaca aw taai taaniith taniid faacil ma noqoto laakiin taa u taniidka gadaal kaga darsantay hadday saas noqoto yajibu fakuhu yajibu idqaamuhu aan dhaha mithaalu cala tartiib naxu madda caliyun wa khaalidun madda yadahu ilayhi wاlmuxamadaani madda wاlmuxamaduuna maddu wafaatimatu maddat fiiri cala tartiib idaa usnida ilaa ismin daahir madda caliyun waay hadda madadaas maxaa faacil u noqday isim daahir oo mufrad ah caliyun taas mada ficil maadi mubni cala fat caliyun faacil aw damiir mustatir khaalidun mada yadahu hadda fiiri khaalidun mubtada mada ficil maadi mabniyu cala fatxi ayna faaciluhu walfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiiruhu huwa yacuudu ilaa khaalid liannahu alficlu alfaacilu laa yataqadamu calaa ficlihi calaa qowli ahli اlbasra haddaad naxwada aad rabtid naxw naxw lbasriyiin wa marka lama dhahayo madadaas faacilkeeda khaalid ka horeeya lama dhahayo mubtada u khaalid yahay jumladan min alficli wاlfaacili fi maxal rafcin khabar mubtada ay noqonaysa marka hadda ficilkan madada waxaa loo tiiriyo faacil u ah damiir mustatir oo huwadi ah alif الاثنaين wاlmuxamadaani maddaa maddaa ficil maadi mabniyu calى اlfatxi wاlwaaw wاlalifu faacil ow waaw ljamaaca almuxamaduuna maduu maduu ficil maadi mabniin calaa dami litisaali biwaaw ljamaca waaw ljamaca faacil maduu iyo darabuu waa lawada mid wa faatimatu maddat faatima waa mubtada madda ficil maadi wataaw calaama taaniih walfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiiru hiya marka laakiin taadaas la xiriirsata awgeed ficilki waa in la shidaa oo marka ma dhihi karaysid mad dad dat ma dhehaysid lakala ma furayo khaalidun madamaeno khaalidun madada ma dhehaysid lakala furi karo yajibu fii maadihi alidqaam idqaam waa in laysku shidaa oo marka waxaan idhi madda caliyun ma dhigi kartid madada caliyun ma lagaa yeelay maadaama faacil oo u noqday waxa aan soo sheegnay waa in la shidaa waa intahayna midkaas wa in itasala bihi bilmudacafi thulaathi ficilkii mudacafka oo thulaathiga ahy damiiru rafci mutaxarik hadduu la xariirsado wahwa taau lfaacili faacilki ta'diisii waa wa nuunu ljamaacati nuuntii jamaacada ahayd waaye wa nuunu niswa intaasaa waxaa las yihahdaa damiiru rafci mutaxarik taau lfaacil mutaxarik nuunu ljamaaca i nuunu niswa waxaa laysku yidhaahdaa damiir rafci mutaxarik fayajibu fiihi waxaa waajiba haddii intaa la xariirsadaa mid kamid eh fakul idgaami naxw madadtu waa taa faacilki fiiri hadda madadtu ma dhihin madtu ma dhihin oo ficilkii sidkii laguma baaqiyin labadii daal waa la kala qaaday marka madad ficil maadi mabniun calى sukun itisaali bdamir rafci mutacariq wata faacil mabniun calى dam fi maxali rafcin taas madadtu iyo madadta waa taa faacil mutaxarig wa wa madadnaa nuun jamaaca waay nuun jamaaca madadnaa anaga ama adigoo isweyneynaya noqo ama adigoo jamaacadaadi ka hadlaysid labadaba waa loo isticmaalaa almucadimu nafsahu aw almutaxadith can jamaacatihi wاlmucadamu huwa allahu qofka inuu ka fogaada yaa fiican ana naxnu inuu yidhaahdo waa laga fiican yahay ana inaad tirahdo miskiinnimadaada aad ku baaqi noqotid ayib madadnaa naada la xariista awgeeda labadii daal loo kala furay madadna nuunta nuun niswa waay labadii daal awgeeda loo kala furay marka sidaas yaa waxaa la yidhaahdaa eh, xaaladiisa labaad kaas weeyaan markaasaan waxaan idhi faa'ida ida kaana hada almaadi almudacafu اlmusnadu lidamiiri lmutaxariki haddii uu noqdo maadigan mudaarica waa noo imaan doonaahe almudacafu almusnadu lidamiiri mutaxarikan soo sheegnay ficilka hadduu maadi mudacaf noqdo ficilka maadigoo mudacafka hadduu noqdo maksuur alcayni min facala hadda soo miithaalin hadduu facila noqdo ficilka thulaathiga oo mudacafka oo nuuntii aan soo sheegin loo tiiriya hadduu facila noqdo naxw malla wadalla weeyaan asluhu malila wadalila hadduu ficilka saas noqdo jaaza fii thalaathatu awjuhin tan waa faa'ido ayib ibqaa'uhu calaa xaalihi in sidiisa lagu baaqi yeelo oo damiirkii gadaal looga daro aakhirka ficilkana la reebo wa haadihi lugatu akhari اlcarab naxw dhaliltu wa maliltu fiiri dhalila ay iska ahayd sidiisa ku baaqi yeel ficilkii aakhirkii xarafka a reeb karaahata tawaali arbaci mutaxarikaatin aada loo reebaa wa maliltu wuxuu la noqday markaa fahimtu wa samictu uu lamid noqday waa hal xaalo waay waa mida loo badan yahay thaaniya waxaa kaloo ku banaan ficilkan xadfu caynihi caynti in la gooyo maca baqaa'i xarakati ilfaa'i fa'da iyadoo lagu baaqi yeenayo calaa xaaliha wa hiya alfatxatu fiiri daliltu ma labadii laam laamta hore goy laamta hore markaad goysid xarakadeedana la goy ficilki intiisii hore taadi la xariiri waxay noqonay dhaltu wa maltu maliltu ayad laamtii dambo yaad goysay maca xarakadeeda isla goysay wa minhu qowluhu tacaala fadaltum tafakahuun faa lilcaطfi dal ficil maadi mabni cala sukun litisaali bdamiir rafci mutaxarik wa taau faacil intahayna wاlmiimu calaamaة اljamci اmudakar saalim aw calaamaة اljamci aan dhahay mudakar saalim ayib aلthalith waxa weeyaan xadfu اlcayni bacda naqli xarakatiha ilى اlfaa'i ayb tan waxa weeyaan intaanan adaba gaareen laamtii labadii laam laamtii dhexaad goyse xarakadii ma aadan goynin xarakadiina waad qaaday xarafkii oo ficilka ku bilaabanay yaad aada u gudbisay laakiin xarafkii lagu bilaabanay ama dacdi ama miimti ahayn xarakadii waad ka tuurtay xarakadii laamtii horo yaad fadi u wareejisay marka xadfu lcayni waxa weya laamta horo oo la gooyo labadan ficil waa un laam hadirta bacda naqli kasratiha kasradeeda iyadoo loo gudbi ila alfaai qablahaa wuxuu markaa noqonaysaa naxwu dhiltu naxwa dhiltu wa miltu fiiri wa haadihi luqatu bacdi ahli اlxijaaz saddexdaas ficilkaasay gaar ku yahay ficilka hadduu facila noqdo mudacaf thulaathi la noqdo damiir rafci mutaxarik la xariir intaasoo qeyday leedahay walidaalika ibnu maalik aakhir alfiya diltu wadaltu fi daliltu stucmila waqirna fiqrina waqarna nuqila meeshaasuu kaga hadlay annaga intaan kaga hadlay hadhowti uma baahnin inan markaa aan asmaada geynayna inaan asmaada sida uge aan ugeyno uma baahnin intaan u soo celinay wallahu aclam wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin